wana wanagsan dhegeystayaal idirkiinba meelo joogtaan si walbadana maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k nn wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib markale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa axad taarikh wax ku haaseysantahay lixlaatanka bisha novembar sanadda qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka ah ruushka oo sheegay inay soo rideen dronis inay duqeeyaan qeybo ka mid a ah rushia oo ukrein leedahay maalin kadib markii ay weerareen magaalada kiyev oo magaala madax ah ukrein waxaad kaloo dhegeysan doontaan saddex ka mid a ah wariyaalka howlgala dalka mexico oo la sii daayay kadib maalmo afduub loo heystay iyana waad maqli doontaan sieraleon waxaa lagu soo rogay markaa bandow dalka kadib markii qaybo badan dalka kamid ah ay kooxo hubeysan oo fallaago ah weerar ka geysteen waxaan kaloo soo qaadan doonaa dad rayada oo lagu dilay daanta galbeed waxaana dilay ciidamada yahuudda qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warwixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k nn gacalkaweynagu waaninkan gacalkaweyn usiiku naftamu xidigidaan aad mayd jecelisaa waxaad naawiliisiyo nabunaku samaya naftamu عشقون عودا عشقون عودا आदमी heli jiray noloshaada awgeed qalbigeed nuujiyo naadrabatahay Allah dunyadu waa nuur galgacal ku yeen uruuray waa nuur galgacal ku yeen seexoy sidaan kuugu nabanahay haddaad iigu nudan tahay amaad iigu nugushahay ereer kale ayaa laisdhaafsaday heystaan ay si talantaal ah ugu luuqeynayaan fanaaniinta maxamuud sulaaban tubaac iyo xaliimo khaliif magolala wada raxmadee waxaan ahayd daafurka barnaamijka kulanka k maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiya hada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaaaaniyotoddoasano haddadhow ku dhinta adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn baan ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn isiiya sharaf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraha qeybaha hore barnaamij kulanka dhegeystayaal aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdigu hogaaminayo ayaa gaadhay magaalada kismaayo oo ay ku shaqeeyaan maamulka jubbaland xarun u ah waxaa kusoo dhaweeyey kismaayo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo madaxweyne ku-xigeenada gudoomiyaha golaha wakiilada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada jubbaland ujeedka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu u tegay deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo waxaa lagu sheegay markaa inay tahay ukurgeridda xaaladda bini-aadantinimo ee ka dhalatay daadadka roobabka elniino ay ka da-ay qeybo badan oo kamid a ah deegaanada jubbaland kuwaasi oo sababay xaalado kala duwan oo nololeed dad badanna saameyn ku yeeshay sidoo kale ra-isul wasaaraha ujeedada u tagay kismaayo oo magaalo madax u ah marka la eego ayna ku shaqeeyaan jubbaland waxaa lagu sheegay dardargelinta howlgalka wejiga labaad dagaalka ka dhanka al-shabaab oo uu markaa ra-isul wasaaruhu qorsheynayo inuu halka abaabul ka sameeyo kanana hadlo hogaanka jubbaland xukuumadda xubnaha golaha wasiirada ee jubbaland iyo sidoo kale golayaasha kala duwan ee jubbalandba iyo bulshada qeybeeda kala duwan inay qayb ka noqdaan bilaabashada wejiga labaad dagaalka ka al-shabaab waxaa sidoo kale qorshaha uu tagay ee markaa ra-isul wasaare xamse cabdi barre kismaaciil lagu sheegay inay qeyb ka tahay xarigjarka iyo sidoo kale dhexdhiga mashaariic horumarineed oo la filayo markaa in xukuumaddu ay ka hirgeliso deegaanada jubbaland qaarkoodna dhammaystirmay qaarna markaa la filayo inay xukuumaddu weli sii dhagax dhigto waa kan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo markii uu kismaayo tegay kadib warbaahinta la hadlay kana hadlay ujeedka uu tagay magaalada kismaayo waxaa nimid xilli eh, runtii eh, dhinaca marka laga fiiriyo eh, xiliyada dhulku qurux badan yahay laakiin wadanka ka dhaceen fatahaado saamayn taban u geystay runtii guud ahaan dalka soomaaliya iyo dariskaba geeska afrika iyo meelo kale oo caalam ka mida ah oo la xidhiirta arrimaha isbeddelka cimilada arintaasi runtii xanuun badan bay leedahay meelaha ay saamaynta aadka u daran u geysatay waxaa ka mida ah oo aan dhowr beri ka aan tegey doolow oon soo arkay dhibka meeshaas ka jira maantana aan kismaayo ku nimid Eh, waxaan u nimid marka inaan annaga iyo eh, madaxda statekuba aan ka wada tashanno iyo shacabka qaybihiisa kala duwan sidii aan gurmadkaas wax uga geli lahayn dadkeenana aan u badbaadin lahayn eh, taas waa qodob qodobka labaadna sidaad madaxdani sheegtay sida la ogyahay waxaa gebagabo kusii dhow wejigii labaad ee dagaalka lagula jiro khawaarijta gaar ahaan labada state ee hirshabeelle iyo galmudug waxaan rajaynaynaa inay si degdega ah insha allah ay usoo gabagabaysmaan labadaas eh, wejiga koowaad ee dagaalka loogana xoreeyo argagixisadaas eh, wejigii labaadna insha allah wuu bilaabanayaa wuxuuna ka bilaabanayaa eh, south west iyo jubbaland marka waxaan iyadana u nimid bal inaan iska waraysanno madaxda iyo shacabka ee dowladda jubbalandba sidii aan ugu diyaar garoobi lahayn marka uu roobku haddii ilaaha idhaahdo uu inaga istaago obrethonkaas sidii loogu xorayn lahaa deegaanadan jubbaland oo aan ognahay inuu dee gobol dhanba maanta inaan gacan lagu hayn xatal dadkiisii tanaa hadda aad sheegayso iyagoo wada cadaabanay boqol boqolka u imaanayaan ciddiiba soo gaari karta marka in dadkaas loo xoreeyo deegaanada loo xoreeyo inaan ayadana iska warsanno haddii ilaaha idhaahdo arrimahaan u soconnay bay ahayd si goonigooniha iyo si gaargaara ah baynu soo arki doonnaa insha allahu tacaala maalmaan idinla joogi doonnaa waanu ku faraxsannahay mar kale soo dhoweyntiina waa mahadsantiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayuu ahaa oo ka hadlayay magaalada kismaayo uu gaadhay oo uuna ka hadlayay ujeedka uu tegay oo ah in marka uu dardargeliyo bilaabashada deegaanada jubbaland wejiga labaad dagaalka dhanka al-shabaab iyo in markaa ra-isul wasaaruhu u koorgalo xaalada biniaadanimo ee ka dhalatay rababka eliino ee ka da-ay qeybo badan oo kamid ah deegaanada jubbaland dhinaca kalena gudoomiyaha aqalka sare iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si wada jir ah uga qeyb galay Eh, kulan markaa qiimeyn lagu sameynayay sidoo kale lagu abaalmarinayay gudiyada ugu shaqada badnaa eh, golaha aqalka sare iyo xubnaha senatarada eh, intii uu socday kalfadhigii saddexaad ee hore iyadoo markaa madaxweynuhuna uu sheegay inay muhiim tahay inaan la simin dadka markaa shaqooyinka qaran ee loo igmaday sideeda oga soo baxaa iyo dadka iyagu markaa ah, sida loogu talagalay aan u gudan sidaasoo gudoomiyaha aqalka sare waxa uu sheegay in arrintan ay ugu talagaleen inay ku dhiirageliyaan xubnaha senatarada Eh, madaxweynuhu wuxuu ku ammaanay xubnaha gudoonka golaha aqalka sare eh, inay tahay arrin ugub ah in la abaal mariyo la sheego dadka markaa wax wanaagsan qabta ayna oga dayanayaan markaa hay-adaha kala duwan ee dowladda waa kan gudoomiyaha aqalka sare ayaa ugu horeyn doona waxaana ku xigi doona madaxweyne xasan sheekh mudana madaxweyne iyo mudanayaal dhammaantiin waad salaamantiin mudane madaxweyne waxaan kaaga mahad celinayaa inaad nagala soo qayb gasho munaasabada yar aanu ugu talagalay dhiirigelin senatarada oo aan ahayn yacnii inta hadda aan iswax siinaynaa inayna ahayn kuwa keligood mudan laakiin waa kuwii aanu isnidhi haddee kolkii shaqadii la qabtay iyo hawlihii la qabanaya waa ugu mudan yihi sida uu xogayuhu sheegayna waxa weeye saddexdaa qaybood ayay noqonaysaa mudane madaxweyne ma rabaanu khudbahalka inaan ka jeediyo laakiin waxaan isleeyahay way mudan tahay in howlaha dhiirigelin loo sameeyo dadku isku wada mid maaha dadku isku wada mid maaha wuxuunbuu isdheeraan karaa madaxweyne erey inaad halkan maanta ka jeediso waan kugu soo dhaweyn doonaa haddii alla yidhaah mahadsanid gudoomiye cabdixaashi iyo guddoonka aqalka sare iyo senatarada dhammaanba aada iyo aada ayaad u mahadsantihiin sharaf weyn iyo karaamo ayay noo tahay inaan idinkala soo qayb galno maalmahan wanaagsan ee maanta ay ka mid tahay eh, shaqo aada iyo aada u fiican ay ahayd eh, mudanna eh, wakhtigeediina la joogo laakiin bini aadanana waxaan rabnaa maxaan ka baranaynaa shaqadan gabdhahaas iyo odayaashaas akhyaartaas waa sharafna waa weyneyna bis waa dhammaatay adiga ku ekaata miyaa meeshaan casharaa ku jira oo in laga barta ay tahay oo waxyaabaha yacni xaqiiqadaha ee shaqada markay timaada ka dhex jiraay inaan ogaano kow meeshaan xoogaa dadne waxay u tahay yacni masawirkooda ama muuqaalkooda dhabta ah dadne muuqaalkoodii dhabta ahay inuu muuqda eeg waa muuqan waaye kow horta dee marka oo maxaanku rahasan targaagaab lagu bilaabo waxay tilmaamayd mahmaadi eh, eh, rag waa raggii hore hadalna waa intuu yiri rag waa raggii hore horta kusoo dhammaanay dhallinyaradaa meeshaas horta xoogaa ku sheeqday gabar iyo wiilba kow intaas marka laga yimaado haddana maxaa kale haddana tilmaamay gabdhaha iyo maxaanku idhahdaaye iyo ragga daacadnimada howlkarnimada shaqada inay gabdhuhu ragga kaga horeeyaanna tilmaam kale ay ka tahay laanna intii guddi oo hadda la abaal maray waa guddiyadii gabdhaha ay ama guddoomiye u ahaayeen ama guddoomiye ku-xigeenay u ahaayeen eh, maxaanku irahdaa ayagiina haddana si gaargaar ah hadday tahay xaadiradii iyo wakhtiga ilaalintiisii iyo iyo hadday tahay inta marka waxaan leeyahay casharadaasi intaan si fiican intaan si fiican u dhuuxno aan kudaysi badan aan ka muujino gabdhuhu aad iyo aad ay u mahadsan yihiin way dadaaleen waxa waaye waxa dadaalka dheeriga laga rabo waa dhallinyarada dhalinyarada raggaa ah weliba dadka inay soo dheelmadaan oo xafiiska ayagoo lagu furo oo ay joogaan usoo hormaraan ay ahayd ay ahayd laakiin dee muxuu ahay senator marian marka laga yimaado gabdhihii iyo wiilashiiba dhalinyaradii da'yartii aqalka aqalka hortiisa aqalka odayaasha la yidhaah laakiin haddana odayo marka la de da ma aha oday waa mas-uuliyad waa ixtiraam waa maxaanku idhahdaa daacadnimo odagu intaasoo wataa oo ay khibraddu keentay dhallinyarada halkan timidna intaasay odayaasha la wadaagaan laakiin waxaan leeyahay markaa taas waa middaas tan kale oo aad iyo aada muhiim ku ah oo guddoomiye cabdi xaashi iyo aqalka saraba maanta ay jideeyeen waxay tahay war qofkii dadaalay labadii qofee wada dadaashay kii sii dheereeyey iyo kii labadaas qof ka dadaal yaraayba inay qaanad iskula wada jiraan oy wada sinaadaan sax ma aha wixii ay ku kala mudnaan lahaayeen ama ku kala badnaan lahaayeen hadday dallacsiin ahaaleed hadday darajo kale ahaaleed hadday dhaqaaleed haddaanay jirin xataa warqadaa yartaa iyo xusud ma waxaasaan ku siiyaa maxay ahayd mase shan geedaan kaa sheegaa waxay wixii la dhihi jiray ee shanta geedo shanta geed iga sheeg uu ninkii uu ka door biday ama ka doortay xoolihii ama wixii la siin lahaa war magacaa qof dadkan haddaan wax kale u weyna magacooda aan sheegno in dadka waxaas ku sifooga ay yihiin wax wey waana wax soomaalida oo dhanna looga baahanya maaha aqalka sare maaha golaha shacabka wasaaradaha meel shirkadaha brivatka meel walba laba qofoodoo meel wada joogtahay ma wada sinno ee kii sarreeyo shaqada iyo daacadnimada iyo ilaalinta waqtiga iyo ilaalinta sharciga iyo disibliinka ku fiicnaa kan kale waa inuu wax ka duwanaadaa waa inuu wax ka duwanaadaa laakiin haddii wixii isku midka kale muxuu midkan dadaalaya muxuu u dadaalay usoo kallahayay oo muxuu ahay u muujinayay ku dheganaanta iyo xilka iyo mas-uuliyadda xambaarideeda ayay muxuu u dhibsanayay oo ay u daba taagnay marka waxaan leeyahay meeshaas maanta meeshaan guddoomiye cabdixaashi iyo aqalka saraba casharo dhab ah runtii oo in laga barto oo looga daydo ay tahay ayaa nolo dhigay marka mar kale aad iyo aada ayaan guddoomiyaha iyo guddoonka guud ahaan iyo sanataradaba aan ugu mahad celinayaa wadaad furteen wadadaas in badan oo ka mida ah waa lagu daysan doonaa haddii allayidhaha aad iyo aad aa umahadsantihiin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa iyo guddoonka golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo isagu markaa kasii horeeyey dhinaca kalena eh, xubnaha simada dhaqanka oo iyagu garoowey ku sugnaa muddo maalmo ah waxay sheegeen inay ku guuleysteen ugu yaran inay xal ka helaan eh, dhinacyada iyagu colaada hurinayay gaar ahaan xukuumadda iyo mucaaridka kuwaasi oo walaac badan laga qabay in muranka doorashada uu sababi karo gacanka hadal iyo in lagu dhex dagaalamo garowe waa kuwan qaar kamid a ah ismada dhaqanka oo sheegay inay arrintaa xal ka gaareen rajo fiicanna ka muujiyay inay kusoo dhamaato eh, doorashadu khilaaf la-aan iyo sidoo kale in gacanka hadal aanu ka dhicin garoowe maanta waxaanu joognaa eh, shan beri baanu joognaa haddaanu meesha nimi waxaanu ka bilownay arrimaha nabadgelyada arrimihii nabadgelyada ilaahay waa noo suurtogeliyey waxaanu kala qaadnay ciidamadii ciidan walba waxaanu geynay meeshiisii baanu geynay ama meelshii markii hore ku sugnaa magaalada nabadgelyadeedu boqolkiiba boqol bay ku soo noqotay iskuulaadkii waa furmeen maxaa la yidhaahdaa dadkii markii shakiga ku dhacay oo markii horeba dad badan ma guurin laakiin shakigii magaalada galay ee kala shakiga ahaa waa ka baxay dadkina waa soo noqdeen iskuulaadku waa furan yihin magaaladu waa nabad hawshaasi saasay noogu qabsoontay ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa iyo ummaddii nala shaqaysay oo maaragtay ay ka mid ahaayeen odayaasha dhaqanka ee magaalada waxgaradka iyo culimmadu ay ka mid ahaayeen ee nala shaqeeyay aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa faycekaa sidaas baanu maaragtay aanu u soo afjarray xagga nabadgelyada iyo iyo iyo maxaa la yidhahdaa kala durkinta ciidanka wixii kale oo loo gudbayo oo siyaasadaha iyo waxyaalaha laysku hayana dib baanu ka sixi doonnaa haddii ilaahay idmo aan hawshooda ka geli doonnaa hawshuna waa fiican tahay boqolkiiba boqol aad iyo aad bay u fiican tahay waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo danaynaysa hawshaas ama gudaha joogto ama debad ha joogto inay gacan nagu siiyaan nala shaqeeyaan na toosiyaan talooyinka iyo maxaa layihahdaa eh, tusaale waxay hayaan ayna siiyaan eh, hawshaasi waa ururinayna xogaha wixii aanu u nimina waanuu sheegnay waxaanu kala kulannay iyagana soo dhaweyn wanaagsan maqal wanaagsan ixtiraam wanaagsan dhammaantoodna waxay diyaar u noqdeen in nabadana aan ka wada shaqayno xasiloonida iyo deganaashaha puntland aan ka wada shaqayno waan ugu mahadcelinanaa sidaa garaadka ugu mahadceliyey mar labaad iyo mar saddexaadba iyadoo mahadda ilaahayna aan la ilaaweynin sidaa garaadku sheegay waa nabad puntland ummadda soomaaliyeed baan u sheeganaa ummadda puntland baan u sheeganaa meesha caalamka ee danaynaysaaan u sheeganaa waa nabad garoowo waa nabad ciidan baan is horjoogin khilaaf baan taagnayn arrintaa ilaahay waa suuliyey dadkii deegaankaa suuliyey dadkii waxgaradkaa suuliyey imaanshahayagii aanu nimi ilaahay wuu noogu gargaaray in khilaafkaas iyo nabadgelyada darradaas ay meesha ka baxdo taa intaasaanu sheeganaa dadkii welwelsanaadoow iska saara walwalka wixii tegadow ku soo noqda deegaankiina iyo dalkiinna waxbarashadii ganacsigii arrimihii bulshadoo dhan sidooda ha u socdeen waana socdaan wax badan awalba ma jirine in yaruun baa jirtay oo ah in dadku ay shakiyaan shakiga iska saara sidaa ganaadku sheegay waxaanu ka codsananaa umadda garoowe ummadda puntland dadka soomaaliyeed cid kastaoo waxtar ama tala ha noqoto ama tabar ha noqotee inaynu gacanta iskugu wada geyno puntland oo hooyadii soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna qiimay ku leedahay mandaqadan geeskana qiimay ku leedahay inaynu nabaddeeda gacmaha iskaga wada buuxino xubnaha kamida ismada dhaqanka sc khaatuma ay ahaayeen oo iyagu garoowey muddooyinkii lasoo dhaafay ku sugnaa welina ku sugan sheegayna in qorshoodu yahay inay xal u helaan arrimaha ismarwaaga doorashada puntland ee u dhexeeya xukuumadda uu hogaamiyey saciid cabdulaahi deni iyo sidoo kale xubnaha mucaaridka oo aada ugu kala aragti duwan sida ay noqonayso doorashooyinka la filayan in puntland ka dhacaan xukuumadu waxay ku adkeysanaysaa in doorasho qof iyo cod ay qabato balse waqtigeeda loogu talagalay ay dhaafi doonto bisha februari ee bisha labaad ee sanadka cusub ay gaari doonto halka mucaaridku ay ku doodayaan in loo noqdo doorashadii hore ee dadbanayd ee golaha wakiiladu dooranayeen madaxweynaha iyo ku-xigeenka taa oo ay xukuumaddu aada uga biyadeysan tahay weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan k n waad nagala socotaan dhegeystayaal ku noolo awiye subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraho weli barnamij kulankaad degeysanaysaan keenan oad nagala socotaan dhegeystayaal markaan haddii aynu eegnana dhanka iyo falastiin ciidamada israel ee yuhuudda ayaa waxa ay jireen sideed ruux oo rayid ah oo uu ku jiro cunug yar oo falastiini ah waxayna ku dileen daanta galbeed sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin taa oo ka dhigi doonta tirada guud xubnaha rayidka ee falastiiniyiinta ee lagu dilay daanta galbeed tan iyo toddobadii bishii oktoobar laba boqol sagaal iyo ruux waana tiro aad u badan marka la eego inta ay toogashada ku direen ciidamada yuhuudda ciidamada yahuudda ayaa shan ruux ay ku dileen janiin halka loo yaqaano halka maanta oo xadana ay markaa dileen saddex ruux oo rayada ayna ku dileen dhanka iyo daanta galbeed wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa arrintaa xaqiijisay sidoo kale lix xubnood kale ay ku dhaawaceen rasaas ay ku fureen dad rayada oo ku sugnaa janiin halka loo yaqaano oo iyana isla daanta galbeed ka mid ah wakaalada wararka ee falastiin ee waafa waxay ku warantay in ciidamada yahuuddu ay weerar ku qaadeen xaafada ay dad raya degan yihiin ee janiin ku yaala waxayna dhinacyo badan ka weerareen xaafadaha oo ay dadka rayadka ah handadaad iyo cagajugleen iyo sidoo kaleba ay gacanqaad oga sameeyeen una geysteen jirdil xoogan qaarkoodna ayba toogteen waxaana arinta walaac ka muujisay wasaaradda caafimaadka ee falastiin waxaa sidoo kale jirta in marka la eego si guudba khasaaraha ka dhashay duqeymaha iyo weerarada ciidamada yahuuddu ay ka geysteen falastiin labada dhinac ee dhanka khaza iyo dhanka daanta galbeedba khasaaruhu waxauu ku dhow yahay shan toban kun oo ruux oo falastiiniyiina ah oo geeriyooday lix kun oo kamid a ah waa caruur dadka ku dhintay duqeymaha iyo toogashada ciidamada yuhuuddu ay ka sameeyeen khaza iyo daanta galbeedba waxaana marka iyadu israel ay sheegeen in khasaarihii kasoo gaaray dagaalkii u dhexeeyey xamaas iyagu inuu ay kaga dhinteen kun iyo ruux oo israa'iiliyiin ah kubanaan karan ay kaga dhaawacmeen waxaa sidoo kale ay sheegeen laga qabsaday xubnood oo ah maxaabiis waxaana jirta in heshiiskii maxaabiis dhaafsiga ee dhinacyada xamaas iyo israel qeyb ahaan uu dhaqan galay oo inta badan haatan maxaabiistii lagu ballamay ay sii daayeen dhinacyada dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo sidoo kale kuwa yahuudaba waxaa maanta qoysaskooda dib ula midoobay xubno badan oo falastiiniyiina kuwaasi oo in muddo ah eh, markaa wajahaya xaalado aada u adag kuna jiray eh, xabsiyada eh, ku yaala gudaha wadankaasi israel tacadiyo ka dhana ah xuqulisaankana wajahayay iyo cagjuugleen iyo dhibaato lagu hayay arintan waxay markaa muujisay in dadkan ay u baahnaayeen marka la eego heshiiska ay wada gaareen xamaas iyo sidoo kale israel sagaal iyo soddon ka mid a ah falastiiniyiinta maxaabiin ahaanta ay u haysteen ciidamada yahuudu ayaa lagu wareejiyey markaa reer falastiin iyadoo oo markaa sidaas oo kale saddex iyo toban xubnood oo afar ka mid ay ahaayeen tailand dad u dhashayna iyana ay markaa gaareen israa-el oo waxaa sii daayay dagaalyahanada ururka xamaas sidaasoo kale sagaal iyo soddon ruux oo maxaabiis ahna waxaa lagu soo dhaweeyay daanta galbeed iyo ka mid a ah falastiin oo dib ay ula midoobeen qoysaskoodii taa oo rajo fiican gelisay marka la eego heshiiskan haatan ay wada gaareenna uu wax badan eh, ka taray waxaa la filayaa sidaasoo kale saacadahaas oo aadan in la dhammaystiro inta ka hartay heshiiska oo xubnuhu ay sii daayaan eh, labada dhinac ee xamaas iyo sidoo kale yahuuduba maxaabiista ay kala haystaan walow aan la ogeyn inta uu ku ekaan karo ama ku dhammaan karo heshiiska ay wada gaareen eh, marka la eego dhinacyada xamaas iyo sidoo kale yahuuda kaasi oon afar maalmood uu yahay oo saacaduna uunay ka hareen waqtiga heshiiska loogu talagalay lama ogaan israel ay halkeeda kasii wadi doonto duqeymaha iyo tacadiyada ay ku hayso dadka reer falastiin iyo in ay ku joojin doonto balse weli waxaa jira walaaca laga qabo in ay sii wadi doonaan dhibaatada ay dadka reer falastiin ku hayaan sida caadada ahayd benyamin netanyahu ra-iisaaraha yahuud oo dhowaan hadle wuxuu sheegay in howlgalka khaza uu socon doono inta ay kasoo abjareen ururka xamaas taasi u muuqataa aan suuragal ahayn sina dheeraan kartaa wakhtiga dagaalka dhinaca kalena ruushku qalabkooda difaaca waxa uu sheegay saraakiil u hadashay wasaaradda gaashaandhiguna waxay markaa sheegeen in ay qabteen ilaa iyo dhowr daroon ay lahaayeen milatariga ukraine kuwaasi oo qorsheynay inay weerar ka fuliyaan eh, gudaha wadanka ruushka magaala madaxda moscow ayaa ku jirta meelaha ay qorsheynayeen dronskan inay duqeeyaan maalin un kadib markii duqeymihii ugu xooganaa ay ka geys waa xukuumadda moscow ay kiyef ka geysteen iyadoo duqeymahana la aaminsanya inay ahayn kuwii ugu xooganaa ee muddooyinkan lagu bartilmaameydsado gudaha waddanka ukrein qalabka difaaca ee ruushku waxa uu burburiyey afar ka mid a ah daroniska ukrein oo soo galay xadka gudaha ruushka gaar ahaan deegaanada iyo gobolada brianiski simoroniski tula ayaa lagu yiray qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka ruushka oo shaaca ka qaaday in sidaas oo kale ay soo rideen gantaalo la doonaya in lagu bartilmaameysado saldhigyo iyo xarumo ku yaala gudaha wadanka ruushka sidoo kale saraakiisha u hadashay wasaaradda gaashaandhigga ruushka waxay sheegeen in dhanka ee badda madow ay kusoo horrideen ma qalabka difaacu uu qabtay ilaa dhowr gantaal oo la doonayay in lagu weeraro maraakiibta dagaalka ee ruushka iyo xarumaha milatariga ruushka ay ku leeyihiin qeybaha u dhow ee badda madow iyo deegaanada kaleba ukraine waxa ay markaa iyana dhankeeda sheegtay in xukuumadda moscow ay kordhisay weeraro xoog leh oo ay u adeegsatay diyaaradaha daroniska aan duuliyaha lahayn ayna ku beegsatay magaalooyin badan oo ka tirsan gudaha waddankaasi ukraine iyadoo saacadihii u dambeeyana ay sii kordhayeen marka la eego khasaaraha ka dhalanaya eh, duqeymaha dhinacyadan ay iswadaarsanayaan iyo dagaalada ka socda bariga iyo koonfurta ukraine dhinaca kale ka howlgala dalka mexico oo la afduubtay toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayaa la sii daayay kadib markii xukuumaddu ay fulisay howlgal qorsheysan sida la sheegay waxaana ciidamada amnigu ay ku guuleysteen ugu dambeyn in xubnahan xorriyaddooda ay dib u helaan waxaa lagu afduubay koonfurta gobolka loo yaqaano guerero ee dalka mexico ku yaala xafiiska xeerlinta ee wadanka mexico ayaana warbaahinta la wadaagay in markaa eh, lasii daayay xubnaha eh, lagu magacaabo selvia neyza arke alberto sanchez iyo marco antonio toledo saddexdan oo ahaa xubno u dhashay wadanka mexico wariyaan ay ahaayeen waxaa lagu afduubay sida ay xeraarintu sheegtay todobaadkii lasoo dhaafay gobolka guerero loo yaqaano ee dalka mexico kamid ah waxa ay kamid ahaayeen xubnahan kuwa ka shaqeeya warbaahinta mexico gudaheeda qaarkood waxay ahayn dhitiro ama tifatirayaal ka shaqeeya qaar duubayaal iyo qaar kale oo iyagu markaa warbaahinta uun si ugu lug leh oo soo tabiyay wararka dhacdooyinka iyo dagaaladaba warbaahinta gudaha ee mexico ayaana qortay in xukuumaddu ku guuleysatay xorriyadooda inay dib u helaan xubnahan oo iyaga oo markaa dalxiis u joogay qeybo kamid ah ee mexico la afduubay sagaaliyo tobankii bishii november si kastaba ahaatee xafiiska xiriirinta qoraal soo baxay waxaa lagu yiri wuu sii socon doonaa qorshaha looga hortagayo in muwaadiniinta iyadu ay afduubaan kooxaha fallaagada ah ayaana lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska xeeralinta ee wadanka mexico weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiib yaal news com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network arwaa عنه iyaga waa ismuuti soomaluhu waa been wasaalada ujeedaya eree kale ayaa kamid heystaan ah ay ku wada luuqeynayaan fanaaniinta faahmo cabdulaahi kaahin maandeeq iyo sidoo kale maxamed axmed waa muuse ismaaciil qaliinleh eredaystan waxaa iskale abwaan maxamed cumar huryo waxay dhextaalka barnaamijka kulanka keenan heese kale iyo warbixno kale ayaa noo soo socda balse markaan xad ku dhawaataan dhegeystaan xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo axad ah taariikhdan waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha nofembar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan waa maalinta saddex boqol soddonaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo shan iyo soddon cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo lixdii ra-iisul wasaarihii dalka itoobiya male zanaawi ayaa sheegay inay ciidamo fara badan geynayaan xadka itoobiya uu la wadaago soomaaliya kadib markii xukuumadda etoobiya ay walaac ka muujisay dhaqdhaqaaqyadii kooxda islaamiyiinta soomaaliya maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo sideedii magaalada jabuuti waxaa heshiis ku wada gaaray dowladii xilligaasi iyo isbahaysigii dib u xareynta soomaaliya iyagoo isku afgartay in laba boqol shan iyo toddobaatan xubnood oo cusub lagu daro baarlamankii soomaaliya si loo soo afjaro ismariwaaga siyaasadeed ee ka jiray dalka maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sagaalkii wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumaddii xilligaasi ayaa ku eedeysay dowladda kenya inay dayacday hantida qaranka soomaaliya kadib markii uu soo baxay war ku aadan in si hoose loo iibsaday guri safaaradda soomaaliya ay ku lahayd magaalada nairobi maanta kale sanadii kun sagaal dowladii gariiga ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah xukuumadda jarmalka maanta oo kale sanadkii kii hogaamiyihii midoogii suufiyeedka mikhail gorbajof ayaa xukuumaddii ciraaq u sheegay inay ciidamadooda kala baxaan dalka kuweyt maanta oo kale sanadii labadii xukuumadda hindiya ayaa aqbashay xabad joojin ka dhaqan gasha gobolka kashmiir taasi oo ay ka dalbatay xukuumadda bakistan maanta oo kale sanadkii labadii kun magaalada mumbai ee dalka hindiya waxaa ka dhacay weeraro qorshiysan oo xukuumaddu ay ku eedeysay bakistaan weeraradaasi oo ay ku dhinteen in ka badan ruux maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sagaalkii dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay dalka albaniya kaasi oo sababay dhimashada koo iyo konton ruux ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun iyo labaatankii maxkamad militari oo ku taala dalka turkiga ayaa xabsi daa ku xukuntay saddex boqol soddon iyo toddoba xubnood oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada turkiga kuwaasi oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay dalkaasi sanadii labadii kun lix iyo tobankii guud ahaana waa egeyntaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waa mahadsantahay ifraax nala socodsiinaysa xubintii maanto kale maxaa dunida qaybka ahayd barnaamijka kulanka k n n kale barnamijka hadii an eeglana xukuumadda sirleon waxa ay ku dhawaaqday in markaa xaalad deg dega la geliyay wadanka iyo bandowba kadib markii kooxo hubeysan ay weerareen xarumaha ciidamada militarigu ay ku leeyihiin eh, magaala madaxda wadankaasi sirleon dowladdu qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in dhaca doorashada ku yimid ay dhibaato badan gelisay wadankan dhaca galbeedka qaaradda afrika walaacna laga qabo in fadqarolooyin siyaasadeed uu wadanka galo xukuumaddu waxay sheegtay in kooxa hubeysan ay weerareen xarumo militari oo ku yaala magaala madaxda wadankaasi siraleon iyo deegaano kale iyadoo markaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee wadankaasi chernor chernorpah uu sheegay in dowladdu ay ugu talagashay in la koontaroolo gacantana lagu dhigo markaa xasiloonida guud ee dalka sidaa darteedna xaalad degdeg dega la geliyey master waxa uu ku dooday una sheegay marka warbaahinta in ciidamada amnigu ay feejignaan dheeriya muujiyaan ayna sii wadaan dadaalkooda ku aadan inay horumariyaan marka la eego horumarinta amniga kana shaqeeyaan lasoo afjara kooxooyinka fallaagada ah ee dhibaatada ka wada wadankaasi markaa siraleon goobjoogeer ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b inay maqleen markaa rasaas xoogan iyo dhawaqa hub laga riday qeybo kamid ah siralion magaalo madaxdeeda iyadoo oo marka la aaminsan yahay in kooxaha fallaagadu ay weerareen deegaano iyo goobaay ku sugnaayeen ciidamada milatariga ee wadankaasi siralion dalalka afrika inta badan waxaa xasiloon dalada geliya sida la aaminsan yahay dibudhac ku yimaada doorashada keligitalisnimo iyo xubnaha dalalka xukuma oo caashaqa kursiga madaxweynenimo taa oo keentay inay markaa ka kadeg waayaan gacanka hadan uu ka dhasho ismariwaaga arrimaha siyaasadda iyo dhanka doorashooyinka ugu dambeenna sababtay in dalalku inta badan ay burburaan markana dhegeystayaal waxad ku dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadiyi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaane waxaa la yidhi bahadilkiiyo xadgudubkiiyo fidnada kooxihii badiyey oo beenta caadaystay iyo boobka aadanaha beerbeer waxay ugu dhaceen dab iyo baasiin war waxaa kaloo la yidhi ratib balaaye ninka reer weyn uu kala degaa weli leeray bushunkuleelbaaakarongbaahanaherigakarongbidaayananebedakarongaryamadeeyo buush weelkaan buuxi miyaa soo xusuusata waxaa kaloo la yidhi aadan ruuxii dhibo bela ku fognaada wuxuu boododeeyaba adduun waa beryoo kale eh budda iyo mar uunsow qabriga lama ballaysiiyo callaylehe balaayoy nin badbaada haysto callaylehe balaayoy ku baaday adigo ku baaqay waa nacas warwaaqle waxaad ka tagtay allaylehe belaayooy markay nabaadu baado allaylehe belaayooy ninkan ku berdhigine ka baxsadayna waa fulay adiga bashiirow adiguna waxaad ka tagtay allaylehe balaayoy baroor noqotay guusha allayleh waxaan hubaa beelaha isdilaya dagaalada sokeeye guushoodu inay baroor tahay umma wada wax kale lagama faa'iidahayo miyaa weydiihe dadka ku fog hadday ka heleen warna miyaw bilaay mayka bulaalaa eh. bilaanto asaylen saara eh. i barbaarko shal yaraada leeyow ariya madayow farti mayga in la qoray waa la ogyahay warkalmaanay waxaa la yidhi eh. isbahaysi guud baa nafluhu biliux ku yeeshaaye qof waliyo dhankuu buuxiyaa la ysku beegaaye midkaan tiisa boganaysa waa laga korboodaay adoo hiilbidaayay ileen dib u boqooshaaye barbarkay doqoni kaa xigtaa kugu bannaanaa war horaa loo yidhi docday kaa jirtaabay dhaxani kaa dishaayu ma dirsado walaalkeed Eh. ma dirsado oh, walaalkeed eh. intii dunida joogtay doqoniyey dabkaaba aryaa cabdikuusow adiga iyo kuwa kulamida xasan aadan mugow cod ka hore maqlay eh. wuxuu yidhi masaajidkan ku aruuray war xasan aadan iyo loodkiisu markay dadka qaarkood arkaan inay fan iska dhaafaan waa ku saxan yihiin waxaa la yidhi fanaan hees macan waa inuu suud gorgoriyaa dacas la egeg waa inuu situu ku xaragoodaa waa inuu shan jeer maalintii codod sameeyaa dabadeedna facebookga iyo dhigaystaatuuse waa inuu hablaha tii qurxoon baybiyay dhahoe eh. isagiyo jacaylba ishayoon kala dhammaahayne cilmikii qabriga seexiyo iilka dhigay leylo inuu soo wajahayuu gabdhaha kula baroortaae eh. inkastoo tigtooglay baryahan laga dacwoohaye kuwa raabka tiriyana afkaad kala baqaysaane eh. jugta iyo batuutooyinkaa laga dhegaystaahe xitaa qaar wax suugaan shabaha kuma laleentaane idinkoo dad waaweyn ahoo shacabka taageersan waayuhu siduu noo bedelay kama hadlaysaane xaggeed hee usii leedihiin waa dhammaystiray warkalamaanay war mahaysiine amniga muqdisho hadda wuxuu horumaraya sida amniga caasimadaha caalamkaoo kale loo sugo in loo sugo waxa ugu badane maanta adduunka laga isticmaalae amniga lagu sugana waxaa kow ka ah kaamirooyinka ganacsatadana waxaan maqlay in dowladdu ku amartay goob kastoo ganacsi in kaamira lagu hor xiro aye feestogii sugitaankii amniga muqdisho miya war mar haddii bajaajii buruuf laysku gees baaro qaraxii bugrihi jiray inuu baaqdo soo maahan war xal ma loo helay hayay war roobka ilaahay keena baa madaalo ku eedaynaysaan war magaalada inta badan kaamiradu waa ku xidhan tahay arnimiya wartigamuungan banka buusinta ee maswiila haafu warciyaalka xaafadda waxay yidhahdeen dasoo rogmadayo lamiyada durdulayo baliyada madaalan ku dabaalahayna war weligiin kalemaanay warka waa dhabjistaan sidaad waalan tihiine boqolkiiba sagaashan amarkii waa qaateen kaamirooyinkiina waa xirteen shabaabna inay handadaan ganacsatada isku dayeeno ilaa saddex meelood waxaa la sheegay in qaraxan waxba geysani ka dhacay waarkaa maradu inay qabato diidayaan war nalalka lagu hor xirtay diidi jireen warwarkaa ku soo boodinina hadda suuqa bakaaraha maanta waxaa la sheegay malaayiinta ganacsi oo ka furan kontan ka in dukaamadooda xihan yihiin waxaana iiga soo baxday halkaa dukaamadaa in kooxdu lahayd sababtuna waxay tahay malaayiinta ganacsiyo bakaaro iyo suuqyada kale ka furan waxay u hoggaansameen kontonka rabta inay diiddo abni maahana waa mabda yaamay ka dabaqaxan mugaxay noo wareeraayaan yaa hadday ka dabaqaxaan yaabu aale wax uga gadahaayahe warbowa khawaariijta ama bakaar ha joogto ama buurta ha joogtee hadda waa la baabi'in war suuqa waa heenaya hargaysa shabaab kuma ganacsan karo warwaaqlow may soo dhaafiseen warwaraaba godkiisaa la degaahaa la yidhi warbowtaliishub hadda kahor wuxuu yidhi meel ay ka yimaadeen ku laabteen war kalemaanay war ma haysaane ra wasaare xamse cabdi aar kismaayow dika yidhi kismaayo ii kisaadee karbuunadaada ma lagu soo dhoweeye saamawaadihi qaaran aan sugaynayow sarreeyow xamsow soo dhowow baan ku niri ma dhehenoo ma ku sii dareen dirigax alla dirigax warbow hadda buntland goormuu booqanahayaa higawalle somalilan ma aqbalaysanu gooja cadda tago warwarkaa naga dhex gelinine wasaaraha kismaayo si weyna loogu soo dhoweeyey maamulka jubbaland oo madaxweyne axmed madoobe horkacayaana soo dhoweeyey wejiga saddexaada dagaalka shabaab miyaa laga bilaabay warwarkaa ku soo boodina ra-iisul dagaalka khawaariijta iyo fatahaaduu u tagaa layidhi meesha hadda tala rugcadda oo rixinka timi u raarici dhagaa ma la yidhi intiisan siin dhibaata aaftiyone awra daaqeenka yarey warmadayo warmay sida jubbada dhexe dad masaakiinahoo doon uga cararayay daadadka ayaa shabaab surankay ka bixi inta u istaageen xabada ka horgeeyeen kadibna nafta orodee kugu aamin tahay dadkii intii cararayeen addoontii la qallibantay soddon qof dad gaarayaana ku dhintaa layidhi halkaa hadda ummadda allaha badbaadiyo khawaarijtana rabbi ha ka qabto war shacabkii jubbada dhexe ma khawaariij iyo daadaa isu celiyey warsoon laguma odhan intaan isku jeeddayba cadaabuu naga jid helay jidgooyay noo dhigteen jamama beeraha ku yaal ma tago ruuxii jantaa aryaadaha war ma haysiina madaxweyne xasan sheekh beriga aqalka sare u tega cabdi xaashi baa u yeeray war madaxweyne farmaajo aqalka sare weligii ma hortegin warba muxuu taga cabdi xaashi baa luqunta u galay dhexgelinaa madaxweynuhu eh. abaalmarinoo guddoonsiiya sinatare layidhi waa dadaaleen warkow shala sheegana waa ku celiyo furuntaan ku naqaha ahow yidhi sinataradana waxau ka codsaday inay dagaalka shabaab ka qayb qaataan hadda meel la fadhiya lama jooga idinka xaa idindhiga horta war cabdulla waama somalilan la ixtiraafay ubow waaqlow muuse bixiso ma ixtiraafsanaa waragwaanjaajuuma wuxuu yidhi eh. mucaaradkii waa shiriyo eh. mujaahid muuse iyo muxuu yidhi faysal iyo wasiirraya mudanayaal maraykan u yeeray baa madaarka ka dhoofayiyo ma layna aqoonsaniyo waxaa ku mashquulabaa marqaan lay odhanaya warwar mahaysaane eh. duleedka muqdisho dhulka kaawada laga soo qodo eh. maleeshiya dadka ku dhibta oo isbaaro jirtay eh. maanta ciidankii xasilinta gobolka ka adeegtay jooga walsinka waa ijiibsada yeereena war wowle weyne kaawadu sitiinka waarda lagu jiidi jiray maaha war waaqlow kaawiyaddu soo wax ku feeraysatiin maahan aryaadhaha lamadiinuba wax ma kala ogidina kaawo guryaha lagu dhistaa dhulkaana laga soo qotaa warwarkaa iga dhex gelinina la yidhi nin kasta oo jiray waabiyaa helaye dembi wiilkii geystaba haddaa wiishla kacaya leeyahaaye eh. shuutaa wareegtiyo mar hore waaranka u jaraye eh. iska suga mooryaan baan wallee xamarku waarayne wayhee ku daaye wadadeed maraysa arbow majili baa u socotaa waddada lagu tusahayaa eh. war kalamaanee war ma haysiine shalay markuu madaxweynuhu khudbadda u jeediyey baarlamaanka mucaaradku wax badanay ka qoreen war kuwa twitter iskugu tegayoo madaxweynaha dhaliilayoon warkooda dhagaystay waxay dhaheen kow timihii ku baxay siddeetan gu'ow gaaray laba jeeruu madaxweyne noqday gacantaa u shakaalan hadda hadduu intaasi hammaan meel ka fariista ummadda warba kuwa kale arkaya waxay yidhaahdeen eh. filinkan xasan shiikh xisbigiisu wato waxdan inoogu ma jidho waarna kuwa kalean arkaya waxay lahayn imanka ixtiraafka inoogu dhowye kuwa ugu darnay waxay dhaheen eh. musuq maasuqa kama hadlin eh. ma faraxsaneen loomana sacbinin war kuwaan lagu dhegaysana waxaa ka dhimanaa warkooda ma shigshigin firinbilan laguma yeerin war anugu waxaan arkay kuwa dhaliilka dhigaya dagaal maalin dhoweed dhacay shan kaliya al-shabaab looga dilay waar shantuba maanay cadow hadhay ahayn war xildhibaan kullana wuxuu yidhi waadaan joognay shabaab hadday ka awood badan yihiin awoodaay war xildhibaan kullane degmada afar warta muuqda meeshay ku taalla ma sheega ilaa hadda warfaad yaasiin wuxuu yidhi eh. xasan shiikh waa madaxweynihii ugu horreeyey eh. ee si dimuqraadi ah xilka uga degey eh. kadib isu bedelay qabqabla dagaal war cabdikuuso wuxuu sii raaciyey saan joognayaan hal mar waxaan aragnay isagoo qori wato mariina dhex taagan laakiinse waxaan la yaabay hoteelka madaxtooyada u dhow markay ku soo weerareen sooma hadal qaadin warbawnksumawalahayidhihadda shariif buu ahaa war ninkii sakhdada xil la weeraray in cabshukuur buu ahaa war adinku tagtay oo istirees ku dhacay oo siyaasadda isku mashquulinaysa ha ku kuwa hadda jooga wixii ka qaldan sheega aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi eh ow nin teegay oon wax ku teerayn howltaalaaloola eh. taashama nin tegay oon wax ku teerayn howltaagan eh. loola taashama warabaanafma gaaxsho gabiye wuxuu yidhi eh. godob lama tacbado maalintuu talin adeerkaaye xukun taxaddi geystaba kolkii meesha laga tuuro tallaabadow bannaanee quriyi waa turkiga aade bal tartiib socdaa meesha waa laga tegaayaye warawaan xajaad afqaloocba wuxuu yidhi iyana waa tabaalaa wakhtigataynu aragnaa war adinkoo waxba isdaaleen webiyada mada heelan ku dabaalahaynaa badweeya nimaan dabaalbarano webiyada madaalaan ku dabaalanaynaa xubintii kalmaan ad maqlayseen guud ahaan waninta dhegeystayaal barnaamijkii kulanka od kala socoteen kayanan gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa hees uu ku luuqeeyay fanaanka alaaw raxmade maxamed nooga liibaan heystii halkuu ila galay jacaylku intaan barnaamijka lamid ku kulmi doono nabadgelyo dhalaysay habeen nacasnimuu ku dhaafay ilaynibashiyooma weyde naftadu abuytalada hiiga hoosteli hirtaynu miidaysay anon baahinayn tumaatadaamu abuytalada hiiga hoosteli anon baahinayn tumaatadaamu adin cadaydo obsioomiyan laawgurigoortuu iqaaday obsioomiyan laawemuutamiinasdhaqeey sideen xegta ugu hilay halkaygu yaraan naftayda kuu hilagalay شاطي صدق أنه مزيل حكيت يا نفتي بلا حكوه لك عليك جعلت